الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن أبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد اللهم وفقنا لما تحب وترضاه waxaynu hore uga soo taariikh ka mida ah ummaddii tataarka la odhan jiray ama mongolianiska labadaba taariikhyahanada aynu dhi way ku magacaabaan waxaynu soo sheegnay wakhtigii ay soo baxeen ilaa la soo gaadho lix boqol iyo labiyo labaatankii hijiriyada waxaynu soo tilmaamnay inay qabsadeen markaasi qaybo badan oo dunida ka mid ah caalam caalamulislaami waxaynu sheegnay dowladdii ballaadhnayd ee khawarzimiyiinta lo odhan jiray ee dowla alkhawaarsamiya inay tirtireen boqorkeedii hore firdhad inuu ugu dhintay jasiirad yar inankii uu dhalee boqorkaayee marka labaad isku dayeyna isna firdhadkii inuu adiga sind ka tallaabay oo uu xaggaa iyo indiya oo dowladii yuro islaamiya oo kale ka jirtay uu u gudbay iyo jinkis khan ninkii loodhan jiray boqorka u ahaa bershiya oo diyaarsanaya bulshadii ama dadkii uu maamulayay haddaynu maanta halkaa ka sii bilowno iyo magaalooyinkii waaweynaa ee waddankaasi khawarsam ay lahayd oo la tirtiray maalan taarikhyahanadu waxay tilmaamaan magaalada marwa marwa waa merv ayay yidhaahdaan marka afafkan reer galbeedka lagu qorayo reer galbeedka historianscosa qaar ka mida ah waxay yidhahdaan waa magaaladii taariikhda u weynayd wakhtigaas inkastaynu odhan karno malaa baqdaad kamay weynayn haddana waxaynu soo tilmaamnay iyadoo qura oo milyan dad gaadhay oo kun oo qof lagu dilay taarikhyahanada qaarkood waxay leeyihiin qaxoontiyadii iyo wixii dambe ku madhay hal milyan oo kaley gaadhayaan waxaynu soo marnay nishabuur niisaabuur af carabigana lagu qoro oo iyadana xawaalay hal milyan lagu dilay waxaynu soo marray carri dhan oo la tirtiray kii hijiriyada haddaan ka bilaabo oo aan gebagebeeyo qaybta yaree koowaad ee ka hadhay noloshii jinkiskaan waayo jinkiskaan wuxuu dhintay kii hijiriyada wakhtigaasi waxaa dib u soo noqday Eh, ninkii la odhan jiray ee eh, jalaaladiin ibnu muxamed ibnu khawarzamsha ah oo aynu nidhi adiga sind buu ka tallaabay ayaa wuxuu ogaaday in waxoogaa tataarka weeraradooda ay kala degeen dabeetana webigii sind buu dib uga soo tallaabay waxbuu urursaday karmaan meesha la yidhaahdo oo koonfurta waddankan bakistan la yidhaahdo ah ayuu soo galay wuxuu u yimi nin la odhan jiray sacdadiin ibnu dakla sacdadiin waa ninkaynu nidhi khiyaasudiin bay wada dagaalamayeenoo iska soo hor jeedeen oo ah kan jalaaludiinkan walaalkii sacdadiin ibnu dakla ayuu xilfi la samaystay isagoo ka soo hor jeeda walaalkii waxaan in badan sawirada ka arki doontaan iyadoo dowlad xoog badani oo tataar la ydhahda ay dunida weerar ku tahay muslimiinta oo iyagu isku mashquulah labalaba isu haysta iyo mid mid oo iyagu kala dhammaan la jalaaladiin wuxuu soo baxay iyadoo nimay walaalayiin oo khiyatudiin la yidhaahdo iyo nin la yidhaahdo eh, sacdudiin ibnu dakla ay isdilayaan oo laba gruuboo yaryar yihiin gruubkii walaalkii mooyaane gruubka kalu ku biiray isna dagaalkuu xagga ka soo galay wuu soo socdeen wuxuu qabsaday galbeedka eeraan dabeetana waxoogaa ciidana markuu urursaday xagguu tataarka kaga duuli lahaa ayaa xawalkii siyaasigaa yacnii weershow xagga siyaasadda ku saabsan baa ku dhacay baynu odhan karnaa siyaasiyiintii muslimiinta wakhtigaa noolay halkuu tataarka iyo ummaddan iska celin lahaa soo duushay ayuu weerar wuxuu ku bilaabay khilaafadii cabaasiga sii daciiftay oo aan naf badanba lahayn xaggeeduu weerarka u qaaday magaaladan basro la ydhahda ee ciraaq ku taallu laba bilood go'doon ku hayay dabeetana xagga iyo baqdaad buu u dhaqaaqay baqdaad boqorkii markaa haysto aan mid fiican ahayn annaasir lidiin illah ninkii la odhan jiray sannadood buu xukunka hayay laakiin waaxid mufsida buu ahaa bay kaa dhankiisu u sii kacay boqorkaasi markuu maqlay eh, dowlad khawarimiin ee markii hore ay col markuu maqlay waxoogaa ciidanoo isu soo urursada iyo basroo la go'doomiyey iyo xaggiisoo loo socdo ayuu tataarka waraaq u dirtay uu leeyahay ninkaa halayga soo gaadhoano waa khilaafadii dhammayd ee cabbaasiyiinta ee muslimka matelaysay oo rabta inay tataarka xilfi wadaag la yeelato si looga takhalluso jalaaladiin iyo waxoogaagan uu wato tataarku laakiin waxay iyagu mashquul ku ahaayeen dhul tiro badan bay muddo yar ku qabsadeen dhulkaas sidii ay u dejin lahaayeenee dowladnimadooda ugu sugi lahayn bay mashquul ku ahaayeen marka way joojiyeen futuuxaadkii tirada badnaay ay sii wadeen looma soo jawaabin ninkii la odhan jiray jalaaladiin meelo baqdaad adgagaarkeedaa buu qabsaday dabeetana waqooyiga ciraaq buu usii sii kacay faris dhulkii la odhan jiray buu qabsaday kor buu usii socday faristu waa eraan qaybteedan sare siiba kor buu uga sii socday waddankan yare hadda adarabijaan la yidhaahdo ayuu qabsaday dhanka galbeed buu uga sii socday adarabijaan markuu qabsaday waddankan ku xiga ee la yidhaahdo gorgiya waddankii la odhan jiray kurj ee luqa alcarabiya ay ku yidhaahdaan gorgiyu haddana qabsaday waa ka sii socday wuxuu samaystay suldo waxoogaa leeg halkaa markuu marayo ayuu heshiis yar oo wakhti gaaban socday wuxuu la galay walaalkiisii khiyaatudiin la odhan jiray uu ninka kale ka taageeray dowlad waxoogaa iyabuu ka wintay markaa sanadkaa labaatankii ayaa waxaa geeriyooday khaliifadii dowla alcabaasiya maamulayay iyo dowlaalcabaasiya bay soo bilaabantay markana iyobaa la maraya boqorkii markaa joogay oo anaasir lidiin illah la yidhaahdo oo toddoba-iyo-afartan-sannadood xukumayay dowlaalcabaasiya oo taariikh ay yidhaahdaan wuxuu ahaa dadka siirada madowle dadka taarikhdiisu madowga tahay baa lagu tiriyaa marka laga warramayo khilaafooyinkii islaamiga nimankii xukunka soo maray afartan iyo toddoba sanana wuu xukumayey taarikhdiisuna baalmadow bay ku qorantay bay idhaahdaan wakhtigaasuu geeriyooday sanadkaa hijiriyada ee labiyo labaatan wuxuu iskaga gebagaboobay iyadoo tataarku wax duulimaad aanay soo qaadin laakiin muslimiintu dhexdooda ay isdildilayaan sanadkii lix boqol iyo saddex iyo labaatan iyo hijiriyada markay uu soo bilaabmay waxaa khilaafada islaamigaa ah qabsaday nin marka taarikhyahanada muslimiintu ay aad u ammaanaan waa ninka la yidhaahdo aaahir bimr illaah adaahir biamri waxay yidhahdaan aabbihii cagsigiisu ahaa yacni nin aad u fiican oo aad loo ammaanu ahaa walidalik baa taarikhyahanka muslimkee weyne la ydhahdo ibnulaiir oo ka mida raggii axdaataasi ama dhacdooyinkaasi wakhtigaa la noola inkastoo isagu suquudu baqdaad horteed uu dhintay laakiin haddana taarikhyahanada ugu waaweynee wax ka qoray tataarku ka mid ahaa wakhtigii uu noolaa ayaa wuxuu leeyahay khaliifada muslimiinta muu qaba nin cumar binulcabdilcasiis kadib nin la mida ninka kan ninka yidhaahdaa buu yidhi run buu sheegi karaa yacni ahaahir biamrillah wuxuu dhigayaa khaliifkii shanaad alkhulafaa markaynu ka nimaadno khaliifka la ammaanay ugu weyne ka dembeeya waa cumar bin cabdilcasiis cumar bin cabdilcasiis wakhtigiisii buu leeyahay ilaa iyo laga gaadhayo wakhtiga kan kii laga gaadhayo waa wakhti oo sannadood ku dhodhow shantaa boqole sannadood buu leeyahay nin u dhigma addaahir biamri illaahi ma qabanin khilaafada dadka muslimiinta ah taxation tiro badan cashuur tiro badanoo dulmi ahayd oo dadka laga qaadi jiray buu baabi'iyey maxaabis oo muslimiinoo siyaasiyiinuu xidhan buu sii daayey dadkii foqorada ahaabuu wax badan taageeray wax badan buu ka beddelay bay yidhaahdeen dowladnimadii laakiin waa sida uu sheegaya ibnu aiir baa wuxuu lahaa wanaagga ninkan iyo bulshadan faasidka isuma cuntamaanee u malayn maayo buu yidhi inuu wakhti badan sii hayn doono taarikhii qoraya sidiisii baanay noqoto wakhti badan muuse haynin sagaal bilood kadibba waa geeriyooday allahu naxariisto wakhtigii uu xukumayey nin waxtarabu ahaa laakiin sagaal biloodoo qudhay ahayd waxaa qabsaday nin ka dambeeyey oo almustansir billaah la yidhaahdo toddobiyo toban sannadood baan filayaa inuu xukunka hayay ilaa lix boqol iyo afartankii laga gaadhayay jalaaladiinna qaybtiisii uu qabsaday ayuu fasaadka ka waday dhacdooyin badanoo isbedelay wakhtigaa ma jirto kii markay taariikhdu maraysay yani taarikhyaannada muslimiintu inta badan sanad sanad bay u qoraan tasalsulka taariikhigaabay ilaaliyaan markay hijiriyadu maraysay ayaa waxaa dhintay boqorkii dowladdii weynayd ee tataarka temurjiin lo odhan jiray amase ku caanbaxay ee magaca ah jinkis khan taarikhyahanada qaarkood dhowr iyo lixdan bay ku sheegaan qaarna ilaa toddobaatan iyo laba ayuu gaadhay cumrigiisu bay yidhaahdaan noloshiisii ninkaasi wuxuu ku dhammaystay dil iyo gowrac iyo baabi'in wuxuu ka tegay dowlad u dhaxaysa min kuuriya ilaa iyo baqdaad dacalkeeda eeraan beershiya dowlad u dhaxaysa yacnii waa dowlad ka kooban maxay kuuriya ka soo bilow jayna ku xigsii indayjayno oo dhan soo mar bakistaan afghanistaan bershiya xagga sare u soo kac dowlo aad u ballaadhan buu ka tegey wakhtiga uu dhintay waa wakhti malaa hadda laga joogo siddeed boqol iyo siddeed sannadood meelaha yacnii imka waxaynu maraynaa taariikhda kun afar boqol iyo labiyo soddon isna boqol iyo iyo afar labaatankii buu dhintay yacni sideed qarni ka hor wakhti laga joogo kale dhimashadii ninkaasi uu dhintay waxay keensatay bay idhahdaan inay dunidu yara degto xasisho markuu dhintay way aaseen xabaal iyo bumbuuni sumay samaynin waa la qariyey ila laaan lama yaqaano xabaashiisa rasmiga ahi meesha ay ku taalla taariikhdaasi laga bilaabo iyo wakhtigu dhintaya ah. ilaya intii laga gaadhayay kii saddexdaasi sannadood waxaa la yidhaahaa waxay ahayd fatratu huduu wakhti deganaanshiiyaa oo aan isbeddel badana dhicin marka la eegayo dhanka muslimiin eh, marka la eegayo tataarka iyo weeraradii ay hayeen laakiin xagga muslimiinta markaynu eegno fitankii iyaga dhexdooda yaallay sidii bay u karayeen dowladdii waddanka dhan ka qabsatay ee madaxdii ka dhimatay ee waxoogaa khalkhalkii ku soo biiray may dhankeeda eegin ee ninba ninkii ay ishayeene xaggiian joogay ayuu eega dabeetana waxaa dib u cusboonaaday jalaaludiinkii aynu sheegaynay iyo walaalkiisii kale khiyaasudiin labadaba waxaa dhalay dowlal khawarsimiya ninkii haysan jiray iyaga murankoodii baa dib u bilaabmo dib ay u dagaalameen ciraaq iyo faris bersia ayaa dagaallo cusubay ka bilaabmeen dhanka muslimiinta waddankooda intii ugu dhexaysay oo ah shaam iyo masar iyo intaasi waa qalbilcaalam alislaami bay ahaayeen oo qolana baray ka xigtay qolana galbeed bay ka xigtay qoladaasna iyagaa ishaysta oo dagaalkoodiiba tiro batay iyagoo intaa cidda xukunta waa reer qura waa salaxadiin alayuubi baqrigii la odhan jira muslimka ahaa qudus dib u xoreeyey waa ciddii uu ka tegey laakiin inamadiisii baa dowladdii intay kala qaybqaybsadeen iyo wixii uu sii dhalay baa isrifaya markaasio iyagu madaxa iskula jira iyana waxaa ka socda khalaaqal tiro badan kii markay ahayd ayaa ayuubiyiintu dhexdoodii isdilka iska dilayeen mid ka mid ah ayaa baytulmaqdiskii uu xoreeyey salaaxuddiin kuwii ku abtirsanayay mid ka midaba yidhi qolo kristana nasaarada idinkaan idin siinaya bayt almaqdis bisharti anna meelheblaysi iyo qolo heblaayana ila cadaadiya qolo kaloo ay walaalayiin dib baa loo siiyey masiixiyiintii baa dib gacanta loogu geliyay bayt almaqdis in la siiyo imaaraad shaam ku yaalla qaar ka mid ah jalaaluddiinkii weerarkiisii uu iska sii waday turkiga qayb ka mida buu galay magaalo khalaat la ydhaahdo ayuu go'doomin ku qaaday waa magaalo yaro adag bay ahayd go'doomintii waxay keensatay muslimiintii ku jirtay xad la yidhaahdo eyda iyo bisadaha la cuna markii dadkii gaajooday ee wax laliqa la waayey ay iyo bisadaha la cunay akhiiranna way isdhiibtay wuu qabsaday markuu qabsadayna raggiina wuu laayey dumarkiina wuu addoonsaday caruurtiina wuu gatayba oo addoommuu ka dhigay hadda waa muslimiin dadku sidaa u gelaya dad muslimiina tataarkiina dhinaciisay joogaan weliba tataarku dowladdii aabbihii bay rideeniye isagaba nimankii wixii ku sameeyey xaggooda ma eegino kolba tuulo yaroo muslimiina ama gobol yaroo muslimiini joogto dhankooduu duullimaadu sii wada tataarka markaynu iyaga dib ugu noqonno odaygoodii wuu dhintay odaygu afar wiiloo dhigii dhigiyo cabbaabuu dhalay oo la mida isaga laakiin labadii waaweynaa ayaa isqabtay jaaji eh, ayay carabtu qoraan jooji na qoladan gaaleed baa qora jooji ninka la yidhaahdo iyo walaalkiisii ku xigay ayaa isdilay markaasi oo isqabsaday jagati la ydhahda jagatigu waa luqadan imminka luqaljagatiya la yidhaahdaa meesha ay ka timi tataarkan muslimiinta hadda meelahan yurubta qaar degan iyo raashiya iyo waa luqada ay ku hadli jireen ee abtirsiintoodii hore ay ku xidhan tahay jagati oo inankii labaadah dhaqanku wuxuu ahaan jiray inuu qabsado boqorka inankiisa ugu weynayo jookiya jagati baa isa soo taga joojiya jagatigaa isa soo taago wuxuu yidhi marnaba u hoggaansami maayo kaasi inuu qabsado dhexdhexaadintii waxay noqotay in la yidhaahdo ninka saddexaad ha qabsado ninka saddexaad waa okotay nin la yidhaahdo oqotay iyo okotai ayay carabtu qoraan qoladan qaadnee ogidiya ayay qoraan qoladan reer galbeedku ninkaasi ayaa dowladnimadii oo wiilkii saddexaad ee uu odaygu dhalaya ayaa dowladnimadii gacanta loo geliyey dowladdii markaa waxaa bilaabantay dowlad cusub oo uu xukumo ogoday ninka la yidhaahdo okat ay markuu waddanka qabsaday wuxuu dib ugu noqday inuu dowladdiisii dib u habeeyo inuu dejiyo dowladda halkii salka u ahayd oo ah jina iyo mongolia ilaa saddexdaa sannadood wuxuu ku jiray bay yidhaahdeen inuu sistamka dib isugu hagaajisto oo muramada walaaladii uu dhammeeyo oo dowlad xooggan ay dib u noqdaan kadibba wuxuu magacaabay qaa'id caan ahaa oo shormajan lo odhan jiray ayaa waxaa loo magacaabay inuu weerarada bilaabo caalamalislaami weerarkii lagu qaadayay taariikhdu markay hijrigii maraysay lix boqol iyo iyo labaatan ayaa waxaa bilaabmay ninkaasi ciidamadiisi inuu dhankan u soo kaca haddaynu dib ugu noqonno intay habaynayaan tataarku muslimiintu sidiibay isu dilayeen oo furqadii dadka muslimiinta sidii bay u taallay jalaaluddiin marka la eegana sharmojaan markuu ciidamadiisii soo bilaabay ee dagaalka ku soo qaadayba firdhad buu bilaabay dabeetana waa la eryaday aabbihii markaynu ka warramaynay waxaynu ka warrannay isagoo intaasoo magaalo laga saaray oo ciidan yaroo tataari daba ordayaan oo kolba meel ka dhacaya boqorkuna uu yidhi nolol ha lagu soo qabto sidii uu u ordayey baynu ku tilmaamnay baxrulkhaswiin inuu ka baxay gasiiradii yaroo baxrulkhaswiin ku dhex taalla buu ku bakhtiyey baynu halkaas ugu dhintay kanna dib baa loo soo eryaday carruurtiisii waa la qabtay waxan waa la qabtay balaayaa isna ku dhacday weliba jalaaladiinka kani intaan tataarku eryanin dagaallo wuxuu la galay muslimiintii kale alashraf ibnulcaadil ninkii la odhan jiray oo xukuma diyaar iljaziira labadan webi ee ciraaq mara xaggoodan waqooyiga waxaynu odhan karnaa waa ciraaq waqooyigeeda iyo koonfurta turkiga intaa isku xukuma ayuu dagaal la galay dabeetana laba goor buu kaasi jebiyey sharmajaan iyo ciidamadiisi way soo socdaan muslimkuna halkay isku sii dilayaan labadan kooxood baa isdilay laba goor baa la jebiyey jalaaluddiin waxaa kaloo jira eeraan galbeedkeeda iyo baqdaad dhexdooda buuraley weeyaan buuraley yar oo dheer oo luuqah ku taalla buuralaydaasi waxaa deggan daa'ifo ismaaciiliya ah yacni daa'ifo shiica ah waliba shiicada kuwan ismaaciiliyada la yidhaahdo aqalkhaankan iyo kooxdiisii daa'ifa ismaaciiliya deggan kuwii xashaashiinta lo odhan jiray bay ahaayeen daa'ifadaasi qalco almowt la yidhaahdaa lahaan jireen meeshaasay deganaayeen niman aad u dhib badan oo dagaal badan oo assassinationskana aad ugu fiican dadkan hoosta loo khaarijiyana aad u yaqaana bay ahaayeen qolada sunnigaa ah colbay la ahaayeen kadib waxay fakereen jalaaladiinkan agtooda kolba cid maraya bay ka cabsadeen dabeetana tataarka ay waraaq u direen ay leeyihiin ninkii jalaaludiin laba goor baa la soo jebiyoo aad buu u liitaa haddaa imminka jahaniskaa ka faa'iidaysataan waa wakhti laga takhallusi karo warkaasaa gaadhay tataarkii dabeetana way yimaadeen jalaaludiin ayay ku dhufteen haziimo aad u foolxun si xun baa loo jabiyey wuu cararay sidii aabbihii buu kolba magaalo galay sidii loo eriyanayey ayaa markii dambe magaciisaba la waayay meeluu ka baxay ciidamadii iyo wixii iskaga tegoo keli firdhaday boqorkii dhammaa ee muslimiinta looga taaga la'aa ayaa isagii waxa la waayay meel allaaliyo meeluu galay taarikhyahanadu waxay idhaahdaan siduu meelaha ugu dhuundhuumanaya isaga soconayay show kurdistaanta muu dhex galay ayuu maalintii dambe wuxuu ku soo baxay baa laydhi nin reermiyiyo kurdiya oo meel iska degan ninka reermiyigaee kurdigaa berigii hore uu dagaallada waday buu walaalkii dilay dabeetana ninkii reermiyigaa maruu ku soo baxay buu hi war ahaydoo malaha lagaa yaro cabsadiyo wuxuunbu isidho wuxuu dhi jalaaluddiin baan ahay jalaaluddiin ibnu muxamed dowla alkhawaarzamiya boqorkeedii baan ahay ma ninkaas hatahay ha waa si fiican waa marti sooray soo dhowow buu yidhi martisoor fiican buu u sameeyey habeenkii markuu khuuriyeyna in tufaas qaatay ayuu madaxa ka gooyey jalaaluddiin odaygaa yare reermiigaabaa ku tegey isaga warkiisu wuxuu ku dhammaaday isagoo kurdistaan dhex maraya ayaa ninkaa reer reermiiga ka takhallusay bay idhaahdaan waxay idhaahdaan tataarku dagaalkii bay soo bilaabeen maadaama khawaarzam ninka qura ku hadhay uu kan ahaa kanna ciidankiisii ay soo jabiyeen magaala magaalay baaqigii u soo galeen si fiican bay dadkii u jabiyeen si fiican bay wax u laayeen taarikhyahanadu waxay sheegaan waxyaabo runtii aanad rumaysan karaynin maalan ibnulaiir kitaabkiisa taariikhdaa markuu soo naqlinayo siday tataarku ula dhaqmeen dadkii muslimiinta ee meelaha joogay waa waxaanad imaka rumaysan karaynin wuxuu qorayaa nin qudhaa ku soo baxa toddobiyo toban muslimiinah dabeetana fadhfadhiista buu yidhahdaa waa loo fadhfadhiistaa madaxu ka gura wuxuu qorayaa ibnulatiir waxyaabaha qosol kale uu qorayo waxaa ka mid ah tataarkii layntii badnaay ay dadka laynayeen dadku markay naftu isugu timaado Eh, laa wallah laa bilaah laa taqtulnii laa bilaahi laa taqtulnii bay dadku odhanayeen maya maya ilaah baan kugu dhaariya haydilin wuxuu leeyahay tataarkii waxay isaga qaateen eray lagu cayaaro markaa markay kaftamayaan laa wallah laa bilaah laa taqtulnii bay odhan jireen buu leeyahay askarta tataarku yacnii erayada laysku madadaaliyo waxaa ka mid ahaa leeyihiin laa bilaahi laa taqtulnii dowlad almongoliya ama tataarku waxay qabsadeen markaa wixii dowlado muslimiina ah oo dhowr iyo toban aynu odhan karno dhul maanta ilaa labiyo toban waddan oo maanta jira waa turkumanistaan iyo tajikistaan iyo afghanistaan iyo waxaasoo dhan istaanadoo dhan soo mar ilaa bakistan ku soo dar ilaa eeraan ku dar ilaa azerbaijaan kuso waxaasoo dhan bay qabsadeen iyaga iyo dowlal cabaasiya waxa u dhaxeeya markaa luuqii yaraaye ay deganaayeen nimankii shiicada ismaaciiliyada lo odhan jiray taarikhda marka la soo gaadhay ilaa kii shantaas sannadood isbeddel badan may samaynin ee waxay isku dayeen inay dowladnimadoodii adkeeyaan meeshii dowlal khawarsimiya ay ka talin jirtoo dhanna iyagoo caga dhigtaan intaa waxaa ku gebagabaysmay dowla alkhawaarsamiya iyo warkeedii oo aynu labadii muxaadare hore kaga hadalnay halkan waxaa ka bilaabmaya markaasi weeraradii labaad ee ay qaadaan nimanka tataarka la yidhaahdo nimanka tataarka la weeraro dhowra ah baynu akhriyi doonnaa haddii wakhtigu inugu sugo hadda halkan waxaa ka bilaabmaya weerarkii labaad ee rasmiga ahaa ay qaadaan oo dhul cusub ay ku qaadaan weerarkoodan rasmiga ah waxaa loogu talagalay inuu hogaamiyo ciidanuu wato nin la yidhaahda batu jorgi baa dhalay yacni batu waxaa awow u ah jenkiskhan waa batu ibnu jaaji ibnu jenkiskhan batu ciidanuu wato ayaa waxaa loo soo diray baxri lqaswiin baddan la yidhaahdo iyo meeshaasi wuxuu bilaabay markaa inuu raashiya iyo dhankaasi weerar ku qaado wuxuu qabsaday webigan voolga la yidhaahdo dadkii turkida ahaa ee meeshaa waxa degi jiray atraak dadkii turkida ahaa ee webiga voolga la yidhaahdo ayuu wada qabsaday kor buu u sii socday kii ayuu wuxuu weerar ku bilaabay markaa raashiya caalamulislaami xaggeedii markaanu imay soo jeesan ciidankaa weyn waxa loo jeediyey xaggaasi raashiya ayuu dagaal ku bilaabay oo raashiya magaalooyinkii waaweynayd ay lahayd oo dhan bay xabadxabad u jiidheen waxay qabsadeen magaalo riidaan la yidhaahdo waxay ku xigsiiyeen colomon waxay ku xigsiiyeen faladamir waxay ku xigsiiyeen sosdaal waxay ku xigsiiyeen mosco oo caasimadiiya waxay ku xigsiiyeen boryev waxay ku xigsiiyeen yacnii isay magaalo magaalo ilaa iyo ituzuk dhowr iyo toban magaalo oo waaweyn oo magaalooyinkii raashiya bay qabsadeen haddaan si kale u tilmaamo waxay dhahdaan raash iyo masaaxadeeda markaa waxaa lagu qiyaasayay ilaa iyo toddobiyo toban milyan oo kilomitir murabbaca toddobiyo toban milyan oo kilomitir waa imisa waa inu dhigata dhulka soomaaliya malaha toddobiyo labaatan jeer soomaaliya waa lix boqol iyo maxay lix boqol iyo toddobiyo labaatan kilomitir bay ahaan jirtay jamhuuriyaddii soomaaliya intay ahayd dhul ku labalaabmi kara yacnii intaasoo jeer toddoba iyo labaatan jeer oo soomaaliya ah ayay laba sano gudahood ku qabsadeen waxaad qiyaastaa dhul baaxaddiisu soomaaliya toddoba iyo labaatan jeer tahay oo laba sano gudahood ciidan maray two years within two years bay waxay ku mareen waddankii ruushiya la odhan jiray dhammaantii bay jiidheen waa iyo magaalooyinka markay galeen dhaqankoodiina way ku wadeen ahaa inaan wax nool wax dhaqaaqa la sii daynin nooska oo kale waxaa la yidhahdaa dhegtay dhiigga si fiican ugu dareen iyoiyo markay maraysay ayay waxay bilaabeen markaa inay weeraradooda yurub ku soo jiheeyaan batu ninka la yidhaahdo oo ina joojiya curadkii ama odayga ninkii weynaaye uu jinkiskhaan dhalay ayaa dhalay wuxuu bilaabay inuu yurub weeraro weerarka koowaad waxaa lagu bilaabay waddankan la ydhahdo ukrenia ukrenia waa waddan masaaxadiisu taa soomaaliya ku dhadhoweyd waa oo kuno kilomitir halkay soomaaliya iyoaaaanka ahay ukraniya ayuu dagaalku soo bilaabay ukraniya dhammaanteed buu qabsaday ilaa uu ka soo galay caasimadoodan kiiva kiev ayuu qabsaday markay maraysay ayuu ciidan yaroo ciidankiisii ka mida ah baydar nin la yidhaahda loo dhiibay weerarka bilow baa la yidhi yurub waa in laysku gaalaa bixiyaa markaa weerar buu ku qaaday markaa poland bolandiiska markii weerarka lagu soo qaaday ayay bolandiisku waxay baryeen jarmalku inuu caawiyo ee boqorkoodii henry dok ee uu ka talin jiray jermany ayaa soo kaalmeeyey boland iyo jarmalka oo iswata ciidan ay wataanba ay dagaalka ku soo galeen tataarkii baa la kulmay si fudud ayaa iyagana looga takhallusay bolandna way qabsadeen boland markay marayaan ayay hoos u soo dhaadhaceen dabeetana majar hangari waddankan la yidhaahdo ayay weerarka ku soo bilaabeen hangarina si fudud bay uga takhalluseen dhammaanteed ayayana gacanta ku dhigeen waa laga sii socday slofakiya ayaa iyana cagta la mariyey waxaad moodaa sulafakiya markay ka soo baxeen horay u socdeen kuruwaashiyay cagta mariyeen ilaa iyo ay ka gaadheen baddan maxaa la ydhahdaa albaxri ladriyaati talyaaniga dhinaciisa baddan ku taalla ilaa iyo halkaa ay ka soo gaadheen qiyaas ninka raashiya ka soo bilaabay ee raashiya oo dhan qabsaday ee haddana yurubtii bari ka soo bilaabay ee poland iyo ukrain iyo hungari iyo slovakia dhulkaasoo dhan soo qabsaday ee jooga talyaaniga dhinaciisa waxaa ka dhiman yurub markaasi afartii dowladood ee waaweynaa unbaa u hadhay oo wakhtigaa ahaa maxay namsa usteriya iyo almaniya faransiiska talyaaniga iyo britaniya intaasaa ka hadhay inta kale cagtay soo mariyeen halkaa marka la marayo waxaa ka dhacay waddankoodii isbedel oo giidiya boqorkii la odhan jiray baa isna dhintay ee ina jinkis ahaa lowlaa bay yidhaahdaan taarikhyahanadu aan geerida ogiidiyaa dhicin yurubta galbeede dhammaanteed iyana waxay ku jiri lahayd bay leeyahin gacanta tataarka idima celiseen laakiin markii yurubta galbari ay gacanta ku dhigeen oo halkaa ciidanku marayo ayaa waxaa dhintay boqorkii ka telinaya waddanka meesha tanna ninka maraya ee dhulkan furtay ee ciidanka haystaa waa ina jooji ina jooji waxaa muran ka dhaxeeya joojiyada waataynu nidhi aabbihii baa lahaa boqortooyada laakiin walaalkiisii ka yaraa ninka aabbihii walaalkiisii ka yaraa oo jagtay la yidhaahdo maadaama ishayeen boqortooyadii waxaa la siiyey ninkii saddexaad waxa markaa xilfi wadaag yara ah oo giid iyagan la siiyey iyo jagtay oo inankii labaad ee uu dhalay boqorku labadaasaa xilfi wadaaga qolada tan iyo kii ugu yaraa ee uu dhalo jinkiskaan oo tooluw ayay carabtu qoraan toliyu ayay qoladan galbeedkuna qoraan kaa yar oo ah ninkii askarta ugu badan dhaxlay yacnii dhaqankooda wuxuu ahaa wiilka yar boqortooyada dhexalkeeda waxba kuma leh laakiin waxaa loo badiyaa hantida kale marka waxay dhahdeen jinkiskaan boqol iyo sagaal iyo labaatan kun oo ciidan u ka dhintay boqol kun kan yar baa la siiyey bay yidhaahdaan sagaaliyo labaatankii kuna kalaa saddexda waaweyne bay ku tilmaamaan innagoo aan waxba dawladda iyo murankii ka dhexeeyey u sii gelaynin ninkii la odhan jiray batu oo ina gorgiya ama ina jaajiya saad u akhridaba ah oo yurubta bari markaa gacanta ku haya ilaa raashiya waxay kaliftay inuu dib u noqdo oo krakrom meeshii la odhan jiray qoriqoram carabtuna ay qorto oo ah caasimadii mongolianiska looga talinayay markaasi dowladda tana inuu dib ugu laabto oo uu yurub dib uga baxo marka kan si uu uga qayb galo doorashooyinka iyo loobiga siyaasiga ka socda waddankii ninka madax ka noqon doona dowladda tataarku marka kan waxay ka talisaa kuuriya meelay bari u xigto boolandna galbeed u xigto booland ilaa kuriya baladigu qiyaas dhulka isu jira inta xaggan ballaca kana siberiya ilaa iyo laga soo gaadhayo maxay badda jayna inta ka dhex intaa inta ka dhex ayuu xukumaa dood kadib madaxnimadii waxaa loo gartay inuu qabto guyuk ama kuyuk nin la yidhaahdo oo uu dhalay okatay dowladda tani miisaanka ay lahayd waxaad ka garan kartaa wufuuddii caalamka ka yimi oo uu ka mid yahay caalamulislaami saddex kun ilaa afar kun oo qof baa ka qayb galay baa la yidhaha boqorka caleemasaarkiisii oo ah wufuud laga keenay maxay dunida wixii boqor yar joogay iyo wixii meelaha joogay si looga qayb galo caleemasaarka boqortooyadan dee dunida ka talisa sideedaba waxay dhaahdaan taariikhda maanta la hayo dowlad mar talisa oo tataarku intuu ka taliyey ka weynimay soo marin taariikhda bini aadamka gaal iyo muslimi iyo waxaa doonto isku dar dowlad mar talisa oo masaaxada dhulka mar qura nin boqoro quri uu wada taliyo oo dowladda tataarka ka ballaadhani may soo marin ninkan yar ee cusub ee qabsaday ee kiyug la yidhaahdo wuxuu isagu ra'yigiisu ahaa futuuxaadka in la joojiyo laakiin waddankii ballaadhnaa ee la qabsaday in si rasmiya loo xukumo oo qalanqallo iyo rabshado dambe aanay u soo bixi karin oo maamulka loo baahiyo muslimkii bari isaga dhammaantii way liqeen bari wixii muslim xigay waan odhan karo wakhtigaa malaa muslimiinta inta ugu badan bay haayeen iyaga dhammaantood way liqeen bartamihii muslimka intii ku noolayd oo ah marka ciraaq ilaa masar inta ka dhexla ah iyana qalaanqal tiro badan baa ka jira oo dowlal ayuubiya iyo cabbaasiye iyo wixii dhex socday qalaanqal tiro badan baa ka jira galbeedka muslimiinta marka la eego iyana waxaa duntay dowladdii muwaxidiin la odhan jiray saa daraaddeed iyana muran kale ayaa ka jira oo marka loo eego libiya iyo aljeriya iyo morocco iyo jazaa'ir waxaan marka la eego iyagana dowladdii ka talinaysay intaasoo dhammi way duntay oo waa kala daadsantay dowladda tataarku muslimiinta iyo kristankaba dhibaatay u geysteen dhul badanna way ka qaadeen maca daalik muslimkuna isagaa mashquul isku ahaa kristanka inta soo hadhayna in muslimka la weeraraabay mashquul ku ahaayeen yurubta galbeed wakhtigaasi ciidamay uruurinaysay umay uruurinaynin ciidamadaasi inay furtaan yurubtii bariya la qabsaday ama tataarkii nafta isugu keenay in la iska celiyo ee waxay u uruurinayeen in ay dhul kale muslimiinta ka qaadaan iyaguna oo ay weerar soo qaadaan yurub marka dagaal bay u diyaargarowday muslimiinta lagu qaado siiba waddankan shaam la yidhaahdo iyo masar tataarka laftiisii waxay dhex galeen bulshadii ay la noolaayeen siiba dumar badan bay guursadeen oo dumarkii cadcaddaa ee kiristanka ahaa maadaama muslimiintu dumarkoodu aan la ogolayn inay guursadaan gaaladu dhanka kale christianitiga waxay ka faa'iidaysadeen xididnimadii ay la xididayeen nimankii tataarka ay dhayarka ahaa dabeetana dumar badan bay ka guursadeen guryihii boqortooyada dumar masiixiyaa tegey soo dhowayn badan bay ka heleen dhankaasi qaado ka mida qaadadii mongoolka laftoodu christianitiga ay qaateen markay taariikhdu maraysay waxaa dhintay isagana boqorkii ka talinayay dowla alcabaasiya almustacsim billaah almustansir billaah ayaa dhintay kadib waxaa qabtay inankiisii la odhan jiray almustacsim billaah khilaafada muslimiinta ninkaa qabtay wuxuu ahaa bay dhaahdeen nin ku caanbaxay qur-aanka akhrintiisa wuxu aabay dhaahdeen cilmiga tafsiirka iyo fiqiga nin wax doora ka yaqaana acmaasha khayrkaa nin aad ugu fiican buu ahaa laakiin waxay idhahdeen cillad buu lahaa waxaa haysatay bay idhahdeen hafla can siyaasa nin wadaada uunbuu ahayo wadaadnimadiisa ku fiican qur-aan akhriskiisa iyo wardigiisa iyo cibaadadiisa laakiin ma ahayn bay leeyihin siyaasi muxanaka oo wakhtiga kani waa wakhti shiddo waa wakhti dagaal waa wakhti u baahan nin tajribo siyaasiyo fiican leh marka nin wadaadoo cibaadada ku fiican buu ahaa leeyihin laakiin ma ahayn haba yaraate khibro siyaasiyo fiican nin leh weliba ma ahayn bay dhaahdaan nin kala yaqaana ragga sida loo doorto iyo xaashiyada uu wadanayo sida awgeed dad aad u liita ayuu ka dhigtay Eh, wasiir awalkiisu wuxuu ahaa nin eh, shiicaabuu ka dhigtay waan fiicnayn eh, xaashiyo aad liidata ayuu soo urursaday waxay yidhaahdaan muu noqonin rajul lmowqif ama wakhtiga dhibtu taagantay ninkii ummadda ka saari lahaa muu noqonin dowladdii tataarkuna waxaynu nihi wakhtiga kan kiyuk markuu qabsaday ii ilaa iyo iyo sanu ayaa filaya laba sano mise saddex sanana xaaskiisaa markii dambe qabtay toddobadaas sannadood wax waddanoo cusub may furanin yacnii mongolian isku dagaal cusub oo waddana may qaadanin waxay isku dayeen inay waddannadii ay qabsadeen inay hagaajisan karaan ama ilaashan karaan reer galbeedku wakhtigaas iyaguna waxay isku dayeen inay ka faa'iidaystaan siiba waxay u arkayeen colaadda iyaga iyo muslimka udhexeeya inay colaad rasmiya oo aan gaboobaynin oo soconaysa ay tahay laakiin nimankani maadaamaanay caqiide iyo diin cusub wadin weliba waxaa taarikhyahanada qaarkood ay tilmaamaan mongolianisku ama tataarku diimaha aad umay faragelin jirin ama may necbayn laakiin qaanuun yaasaq la yidhaahdo alyaasiq bay carabtu qortaa ama alyaasi laakiin yaasa bay kuwa kale qoraan qaanuun la yidhaahdo bay lahaayeen qaanuunkaasi qasab buu ahaa qaanuunka dowladda sidan cilmaaniyiinta oo kale diintaa doonayso ku cibaadayso laakiin qaanuunka dowladdu inuu qasab yahay nidaamkii islaamiga ee wakhtigaa jirana waxaynu naqaanaa islaamku caqiide iyo shareeca iyo qaanuun kala baxsani ma jiro laakiin diimaha ay kala baxsan yihiin way ku hoos noolaan karayeen waayo inuu kiniisad la dhistay iyo in masaajida la dhistay iyo waxaasi wax weyn kama ahayn bale taarikhyahanada qaarkood baa waxay idhaahdaan lix iyo tobankii gobol ee ay sameeyeen tataarku magacyada islaamigaa ah ragga watee wax maamulaya sagaal bay ahaayeen sagaal ay u dhiibeen provinsiskii kuwa kalena chinis bay u badnaayeen bay dhaahdaan waayo mongolian isku niman reer miyiya oo dagaalyahanna bay ahaayeen laakiin rag maamul yaqaanna may ahayn saa daraaddeed meelahay ay ama meelaha qaarkood markay maamul iyo idaaro timaaddo cid maamul yaqaanay daydayan jireen oo inay u dhiibaan iyaguse waxay ahaayeen niman fardaha leedda ku fuula oo faras golongolay wata oo dagaalkooda surca yacnii dhulka la yidhaahdo way isaga jareen meelo malaa iminka gaadhiguba uu dirka ku jaraa la yidhaahdaa maalmo yar bay u kala gudbi jireen meel aan lama ogayn inay waaga ugu bari jireen iyagoo dhowr kun ama toban kun oo askari oo faras fuushan xataa waxaa la tilmaamaa taarikhyahanadu fardahooda kooruha caankuma ahayne le dafuul bay ku wadan jireen marka niman aad u fudud oo dheereeya bay ahaan jireen wakhtigaa degganaanshiyuhu jiray reer galbeedku waxay u fakarayeen iyagu baytulmaqdes iyo agagaarkeeda iyo muslimiintan siday u jebin lahaayeen dabeetana inoysantkii afraad waa boobkii inosanta lo odhan jiray inoysantkii afraad safaarad buu diray wuxuu u diray krakrum ama qraqrum meeshii looga telinayay mongolianiska wuxuu leeyahay waxaan idinka codsanayaa dowladda mongoolka iyo boobka iyo yurubta galbeed ee katoliga ahi inaynu weerar wada jira ku qaadno een dadka muslimiinta ah siiba masar iyo shaam weerar wada jira inaynu ku qaadnaan idinka codsanaya waxaan kaloo kaa codsanaya buu yidhi inaad diinta masiixiga qaadato boqortooyadii baa waraaqdii u timi kiyaku wuxuu aad uga xanaaqay boqorkii boqorradee dunida ka telinaya in la yidhaahdo diin soo galbaa cadha ku keentay saa daraaddeed wixii uu soo qoro dhan wuu diiday wuxuu yidhi adiga waraaq buu u qoray uu leeyahy adiga iyo boqorrada yurubba inta hadhay waxaan idinka rabaa idinkoo daaca oo adeecaya oo ii hoggaansan inaad timaadaan dhammaantiin waraaqa buu qoray innocentkii afraad boobka kani hadaf buu lahaa muu ka quusannin wali ee quwaaddii ka sokaysay gaar ahaan beershiya qaa'idkii joogay ee ka mid ahaa nimankan mongolianiska bijo nin la ydhaahdo oo markaa bershiya iyo inta tan qaa'idkoodii maamulayaya ayuu haddana safaaro kale u diray isagoo leh waa kii codsigii mar labaad u diraya tabriis magaalo la laydhaha teflis bay qoraan qoladan reer galbeedku tabriiskaas baa loo diray ninkaa jooga biijo la ydhaahdo inuu aqbalo qadiyadatan aad buu u soo dhoweeyey biijo wuu karaameeyey qoladii masiixiyiinta ee u timi laakiin de isagu go'aan ma qaadan karo ilaa iyo boqorkii weynaa iyo kiyo uu qaato boqorkiina waxaa loogayay ra'yigiisu halkuu joogay wadanadii reer galbeedku fikraddii uu dirayay boobkoo qura kumay qancin iyo waxa kiiye ciidan urursibaaba la bilaabay waxaa bilaabmay luwiiskii sagaalaad ee faransiiska ka telinaya inuu ciidamadii katolig oo dhan soo hogaamiyo ciidama ururis in lagu sameeyo jasiiraddan qubrus la yidhaahdo oo ciidamada laysugu keeno markuu qubrus yimi ayuu haddana waraaq kala qoray tii saddexaad baa la qoray oo laga codsanayo nimanka tataarka ahi hadiyooyin tiro badan iyo wax tiro badanna uu u dhiibay waa iyo bay maraysaa markaa in dagaalka ay la soo galaan marka kan khaaqaankii khaaqaanku yani asalka khaan ka ahaa boqortooyada laakiin markuu odagii dhintay caruurtiisii kii boqortooyada loo doortay meena kuwa kale midba gobol dowlad gaara baa la siiyey mid walba khaan baa loo bixiyey kii madaxda wada noqdayna markaa khaaqaan bay ka dhigeen khaaqaanku marka waa kiyoog waa kan meeshao dhan isku haysta khaaqaanku wuu soo dhoweeyey nimanka kan aad buu u soo dhoweeyey laakiin waraaqdii saddexaad waxay timi iyo ii isagoo kiyuggii markii hore dee xidhiidhka lala sameeyey isna dhintay geeridiisi bay la kulmeen geeridiisii markay la kulmeen markan meeshii waxaa qabsatay saddex carruuroo yaryar buu ka tegey hooyadood ayaa oo oqol qaymosh la yidhaahdo ayaa looga dhigay wisaaya inay caruurta hayso oo koriso ilaa iyo intay dowladdana iyadu boqortooyada sii maamusho laakiin nimankii dagaalyahanadii reer miyiga ahaa kumay qancin in naagi ka taliso dabeetana muddaa dowladdii mongolian isku khalkhal gudeed uu galay saddex sannadood bay islaantaasi hor fadhiday waa la murmay akhiiran waxaa guulaystay loobigii inanka weynay wixii uu ka tegay iyo ka yari wixii uu ka tegey joojiga iyo carruurtiisii waa baatuu ciidankii yurub qabsaday ninkii hogaaminayey faamligaasi iyo faamligii yaraa oo tuuli ama tuuli ay yidhaahdaan labadaa faamla isgargaarsaday oo gaadiya iyo jagtay labadaa faamlina way isgargaarsanayeen oo iyagaa saddexda boqone kala dambeeyey ahaa labadan boqor ee kala dambeeyey siiba akhiiran boqortooyadii qoladii yaryarayd iyo wixii o dhan waa laga qaaday afartii inana uu dhalay ninkii la odhan jiray jankiskhaankiisii ugu yaraa qolo ku abtirsata ayaa meesha qabsatay waa mango ama manko ninka la idhaahdo manko khaan loo qoro marka la dhammaystirayo ninkaasaa meesha lagu wareejiyey saddexdan sannadood ee habartani meeshan haysatay qoladii faransiiskii iyo reer yurubkii wada socday way sugi kari waayeen ila ciidama u diyaaro qubruso weerarkooda ay qaadeen waa crusaydiska weerarkii toddobaad ee taarikhyahanadu ka warramaana ay qaadaan ee macruufka ahaa masar bay ku soo qaadeen saalix ilayuub ninkii la odhan jiray markuu masar haystay halkay dowla almamaalik ka soo bilaabmi doonto boqorkii muslimiinta markaa meesha tan haystay wuu xanuunsanayay isagoo xanuunsanayuu yidhi igaya frontka frontkaa la keenay meesha dagaalku intuu soconayay saddex maalmood markuu dagaalku socday meelahaasi geeriyooday shajaratu durur gabadh la yidhaahdo uu qabay ayaa qarisay yaan la sheegin baa la yidhi boqorku waayo ciidamada niyadjabaya islaan iyo dhowrkii janana ciidankaba u tashaday waxay idhahdeen boqorku inuu dhintay aan qarinno inankuu dhalay tooraan shaah shaam buu ku maqan yahi oo meelo shaama ah buu haystaa inankaana ha loo yeedha bay dhaheen dagaalkuna ha socdo boqorkiina waa caafimaad qabaa unaan dadka ku nidhaahno muslimka ha dagaalkii sidii buu ku socday dagaalkii wuxuu socdaba lwiskii sagaalaad isagaa nolol lagu qabtay markii dambe boqorkii faransiiska isagaa la qabtay lwiskii sagaalaad oo maxbuusnimo loo qabtay krusadeska dagaalkoodiina waa la jebiyey towraan shaahna wuu yimi isna wuu dhintay shajaratu dur ayaa meesha qabsatay askarigii janankii ugu weynaa ciidamada cizadiin aybak la yidhaahda guursatay dadkii way ka dhaadhici weyday boqortooyadeedii ninkan bay guursatay ninkiibaa akhiiran inankiibaa yimi inankiibaa laysqabtay way ka takhalluseen dowla almamaaliik taad maqashaan waa halkay ka bilaabantay markaa cisadiin aybakiiyo qolada tani waa halkay ka bilaabantay uma jeedno inaynu taariikhdaa ka warranno laakiin waxaynu u jeednaa inaynu tilmaamno e, masar faransiiskii iyo reer galbeedkii iswatay markii ay soo weerareen intii ay isku mashquulka ahaayeen tataarku iyo aanay jawaab soo celinin ayaa laga takhallusay waxaa soo baxay markaa dowlad cusub oo tataarku uu leeyahay waxaa loo magacaabay ninkaa la yidhaahdo manko khan caalamulislaami markii ay qabsadeen masaaridii markii ay guulaysteen ismay daynin ee ayuubiyiintii kale shaam haysatay isdileen iyagu muslimiintu sidii bay ah mashquul isugu yihin xaggan christianity dagaalaa ah kaga socda crusadeski xaggana tataarkaa kaga socda dhexdoodana laysma tusayo oo weli sidii bay isu dilayaan markii faransiiskii laga takhallusayba waxaa bilaabmay dagaaladii sokeeye ee ka dhexeeyey shaam iyo masar labadabana caa'ilo quraa wada haysata oo dowlal ayuubiya baa ka wada jirta halkan waxaa bilaabmaya markaa waxay ku tilmaamaan alijtiyaaxi aaali ama weerarkii saddexaad ee ballaadhnaa ee ay soo qaadaan nimanka loo yaqaano mongolianisku wararkani wuxuu ku bilaabmayaa iyadoo wixii ciraaq galbeed ka xiga wixii ciraaq bari ka xiga oo dhan nimanka tataarka ay haystaan muslimiintii aad loo gumaaday maalan muslimkii beershiya deganaa dhulkana eraan la ydhaahdo waxay dhahaan toban ilaa shan iyo toban milyan bay ka dileen wakhtigaas siday beershiyanka tiradoodu u yaraatay bay yidhaahdaan beershaanku dowlad weynoo macruuf ay dunida ka ahaan jireen dad ahaanna qoomiyaadkii tirada badnaa bay ka mid ahaan jireen laakiin dagaalada tataarka gadaashood bay idhaahdaan beershiya tiradeedii rasmiga ahayd waxay dibba u soo gaadhay qarnigan aynu hadda nool lahay bartamihiisii qarniga labaatanaad bartamihiisii ayay tiradii eeraantu dib u soo gaadhay baa la yidhaahdaa wakhtiyadaa meeshii ay joogi jirtay sidaa awgeed baa waxaa lagu tilmaamaa wakhtigaasi tataarku uu marayay toban ilaa shan iyo toban milyan oo beershiyan muslima ah inay xaaqeen manko khaan manko khaan ibnu tuulu ibnu jenkiskhaan weeyaan isagu inankii ugu yaraa ee jenkiskhaan baa dhalay marka kan laakiin waa nin saddex iyo afartan jira ah. manko khan waxa kaloo uu kaga dasan yahay kuwii hore isaga hooyadii waa kristan waa nastuuriya nasarian christanska kuwa yidhaahdaan alkanisa nastuuriya ayuu ka tirsan yahay hooyadii isagu wuxuu qaatay fikrad ah tii awowgii qolyihii dhexe ha loo kaadiyo iyo intan aynu xejinayo ma qaadanin fikraddii jenkiskhaan ee ahaa dunida calan quri waa inuu ka taagmaa dadna waa inay mongool u noqdaan inta kalena waa inay hoos joogtaa fikraddii ahayd buu dib u nooleeyey wuxuu leeyahay waxaa dowladdan ay dhismaysaayo qura marka aynu weerarada rasmigaa bilowno dowladdu markaa isagu dhaxla waxay haysataa kuuriya ilaa boolad inta ka dhex leh waa dawlad ka talisa min kuriya ilaa boland ayuu dawlad ka yahay saddex ninoo ay walaala yihiin ayuu kala diray nin wuxuu ku reebtay caasimadda oo inuu la taliyo u noqdo gobolkan caasimaddu joogana maamulkiisa u hayo waa ariqa booqa bay yidhaahdaan booqa ninka la yidhaahdo meesha ku reebay waddanka jayna iyo indojayna iyo indhaa isku dhanna walaalkiisa kale oo kablaay ama qabilaay ee carabtu qorto ayaa loo dhiibo laydhi waa inaad maamushaa walaalkiisa saddexaad halaagu la yidhaahdo ama hoolaakoo carabtu qorto hoolaakana waxaa loo dhiibay dowlal khawaarsimiya intii ay ka talin jirtay ama bershiya ayaa loo dhiibay waxaa la amray inuu weerar qaado markaasi uu qabsado maxay dowla alcabaasiya wuxuu bilaabay marka dowladnimadan markan waxa ku soo kordhaya taahiirka masiixiga ah waayo hoolaaka laftiisu islaanta uu qabaa isna waa kristan boqorkii hooyadii waa kristan hoolaakahan caalamulislaami loo soo dirayna isna xaaskiisu waxa weeyaan waa masiixiyad oo weliba daqis khatuun khatuunku halka khaanka laga yidhaahda raggaa dumarkoodana khatuun la ydhaha waa queeniyana daqis habartan la yidhaahdaa waa islaam weliba masiixiyad xag jirta ah aad ugu naban bay idhaahdaan ayay ahayd wuxuu bilaabay markaa inuu dejiyo khiadii dawla alcabaasiya sidii looga takhallusi lahaa kollay farxi maysaani dawla alcabaasiyaan ridaya ayaa axmed soo fadhiisay aan halkaa ku joojiyo asalaamu calaykum